fii qowlihi tacaala sida ku sugan fa akhraja ilaah waa soo saaray bihi bisababi ilmaa min athamaraati bacda thamaraat mintaas tabciidiyada ahaa isim ah risqan risaaqi daraaddeed lakum idinka u risaaqa fa ina zamaqshariya jacala wuxuu ka dhigay haa mintaas في mawdici lmafcuuli bihi mafcuul bihika booskiisii yuu ka dhigay qaala dibi wuxuu yidhi fahiya mintaasu ismun waa ism wakadaa sidaasoo kale fi a ahaatay takunu xarfa jarin waa ahaataa fiidu wasman ismna waa ahaata ismkaasoo bimacna alfami ah oo weliba asma asmawsitadu marka xaalatu jar joogto fii xaalati ljari ka xadiidi wax alla waxaad bixidaa waa sadaqo xataa maa tajcalu fii fi mra'atika haweenaydaada afkeeda waxaad yeelay dab allah ka dhige fiida hore fiiri xataa maa tajcalu fii fi mra'atika fiida dambe fiida hore waa xarafkeed fiida dambena waa isimkii majruurkaasma sitadaha ism waa noqotaa marka wa ficla amrin ficlu amarna waa noqotaa ficil amarkaasoo min alwafaa'i oofin xaggeed ka ahaaday bilishbaaci maca alishbaaci lakin asaga waa in la jiidaa Ah, wafa waa oofiyey fi waa oofinaa fi oofiyey ah, mta fa keligeeda waay markaas ishbaaci fi u noqonaa markaas ishbaacido wakadaa sidoo kale calaa ayaa ahaaday afaadahu afaadahu suyuudiyu suyuudiyaa faa-iideeyey qultu waxaan idhi uma wajad waxaad dhaha sajaaciga uma wajadtu ana waxaan helay halaaa kalimaatin saddex kalimaa kalaan helay awal xay ahayn kuwii horeeto min fi calaa saddex soo ana saddex kalaan soo helay yii adoo sag saddex helay lix aan ka dhigay uma wajaduu halaaa kalimaatin saddexdaas kelimo ustucmilad la isticmaalay kadalika sidaas oo kale alulaa tan ugu horayda ilaa weeye takuunu xarfa jarin ay ahaataa wa ficla amrina waa ahaata ficl amarkao lilisnayn laba qof usugnaaday marka laba qof la amra laba qof ah, ficil amarkaasoo min waala waa uu cuskado waa u ciidhsaday ya-ilu xaggiisu u ciidhsanaa idaa lajaa l idaa laja marka uu magan galo u ciirsado biwasni wacadda wey wa alayalu ilaa aha eh, il u mufradkaa soo ma ahaan ilaa wey marka musano marka laamra ilaa hmm, ilaa wasbana ilaadu waa ahaataa isimkaasoo bimacnaa nicmati nicmo macneeda ku aha ku yimaaday ay waa ku timaadaa wa thaniyatu kelimada labaydaa khalaa weeye takuna xarfa jarin ay ahaataa wa ficlan maadiyan ay ahaataa wasman isimna waa ahaata isimkaasoo liradbi kan qoyan usugnaado min alxashiish cawska cawska qoyan ah, khalaa waa la yidhahdaa kamaa afaadow sida ay faa'iideeyeen bacdu shuraaxi alfi alfiyati alfiyada shuraaxeed gobol ka mid a ah. ahaalihatu kelimada saddexaad xaashaa wey ustucmilad xarfa jarin waa wa ficlan xaalaytana waa la isticmaalay ficilko maadiyan maadi a wasfin xaalayta waa la isticmaalay litanziihi isimkoo nasiid usugnaaday taas waayahay ahaali maa qismooda wadica la dejiye calaa wahuwa qismigaasu halaaatun waa saddex ilaa wacalaa wa mundu rubbaa lagu daray waa nagii nidhi araabic iyo wamaa qismi wey wadic la dejiyey calaa arbacatin afar xaraf lagu dejiyey wahuwa qismigaasuna xataa weeye khaasatan aqusu waan gaariyela waa afar xaraf marka ruba in lagu dara inay saxta waxaa kutusa fiiri hadda xataa marka tadciifka la tiriyay saddex ay afar noqonaysa oma jeedin tadciifka waa la tirina wa tanqasimuu xuruufuljarikii waa qaybsame ayda noqosha ilaa maa xarafay u qaybsamaya juru jara adaahira daahirka duuna almudmari mudmarka ka sokay wa huwa maa yajuru daahira daahirka midka jara sabcatun toddoba weeye alwaawu wowdi weeye wa taawtaadi weeye wa mud weeye wa mundu weeye wa xataa weeye walkaafu kaafti weeye wa ruba ruba weeye iyo wamaa qismi u qaybsamaya juru jara ahaahira daahirka iyo walmudmara mudmarka wa huwa kan daahir iyo mudmar jara albaaqi waa toddobada hartay uma aladii midka laa yajuru aan jarayn ilaa daahira daahir maahane yanqasimu waa qaybsamaa oo asna waa sii qaybsamaa oo afar u qaybsamaa inta ka jirta toddobadaas afar usii qaybsamay afar uma ladii midka laa yajuru aan jaran ila daahira maahane yanqasimu waa qaybsamaa ilaa maa qismi u qaybsamaa laa yajuru aan jaran ila zamaani zaman un ma ahane wahuwa qismigaasu mud iyo waa muddu weeye taquulu waxay leedahay maa ra'aytu ninkii maana arag mud yowmeyni laba maalin laga soo bilaabo o mundu yowmiljumucati maalintii jumcada laga soo bilaabo iyo wamaa qismi u qaybsamaa laa yajuru aan jarayn ilaa nakiraati nakirooyin maahane wahuwa kaasuna ruba wey taquul waxay leedaha ruba rajulin saalixin laqiituhu ahaa nin wanaagsan badana intaan la kulmay iyo wamaa qismi u qaybsamaa laa yajuru aan jarayn ilaa lafda aljalaalati allah lafdigeeda maahane waqad yajuru inuu jarana waa la arkaa lafda rabbi rabbi lafdigeeda mudaafan xaal uu yahay rabbigu ku loo idaafeeyey ilalkacbati waqad yajuru inuu jarana waa la arkaa lafda raxmaan raxmaan lafdiga ah marka saddex lafdigu kanu jiraa allah waa jiraa waa kaiirkaas rabbi oo kacbada loo idaafeeyna waa jiraa waa qaliil rabbi oo raxmaan loo ila idaafeeyeyna ah, lafdu raxmaan dheh ah, lafdu lafdu raxmaanaan ah, rabaa lafdu raxmaan na inuu jiraa la arkaa eh, inuu jiraa la arkaa laakin taas waa aqal wey aqal wey aqal aad u yaraan badan yahi iyo ma qismi laa yajuru an jira ilaa lafd jalaalati kaiir ku jiraa waqad yajuru inuu jara waa la arkaa waase yar tahay lafd araxmaan lafda rabbide lafda rabbi rabbi lafdigeeda mudaafan xaaliyo mid loo idaafeeyey ila alkacba waqad yajuru inuu jaraa la arkaa waase kasii yar tahay lafd araxmaan raxmaan lafdigeeda inuu jaraa la arkaa laakiin tii hore kasii yar ha rabbi oo kacba loo idaafeeyaaba kar badanba wahiya kelimadaas ataawtaadi way qaala allahu ilah wuxuu yidhi tacaala ilah waa sarreeyaahe watallaahi allahan ku dhaartay la akiidana waan hagarsan oo hagarsan oo hagarsan oo makriyaan u samaynaa asnaamakum sanamyaalkiina uu yidhi nebi ibraahim tallaahi allahan ku dhaartay laqad aaharaka allaahu ilaahay baa ku doortay calaynaha korkeenu kaa doortay yihahdeen ikhwatu yuusuf tallaahi allahan ku dhaaranay yihahdeen wahuwa jaru jaru taai lafd aljalaal inay lafduljalaalo jartaa kahiirun waa mid fara badan wahuwa e jaruhaa lafd aljalaala lafduljalaalaha inay jartaa kahiirun waa mid fara badan wa qaaluu waxay yidhaahdeen carabtu tara bilkacbati kacbada rabbiga abuuran ku dhaartay rabbi oo kacba loo idaafay ay ku jiraan taaba ee la afcalana waan samaynaho samaynaho kada wahuwa jaru taai lafda rabbi almudaaf ila alkacba inay ta'du jerto lafdiga rabbi oo kacba loo idaafeeyey qaliilun waa yaryahay wa qaaluu waxay dhahdeen carabtu ta raxmaani allah raxmaankaan ku dhaartay la afcalana waan samaynaho samaynao samayna kada wa huwa jaru taaci lafda araxmaan inay taadu jirto lafdu raxmaan aqalu waa ka yaryahay inay lafdu rabbi jirto waa ka yaryahy araabic iyo shay u inta daahir jirtaa yajuru jara kula daahiri daahir kastaba wa huwa albaaqi waa inta soo hartay waa inta soo hartay inta soo hartay ayaa waxay jari kartaa dhammaan daahir oo dhan daahir oo dhan sida kaafta oo kaleeto sida wawda oo kaleeto sida xataa oo kaleeto waxaasna waxay jarayaan wa waxay jarayaan ayagu daahir oo dhan ayay jarayaan hmm, sida kaafta oo kaleeto sida xataa oo kaleeto hmm, daahir oo dhan ayay jarayaan aada leedahay iyo wowda saddexdaasaa soo hartay soo ma saddexdaasaba noo soo haray waay ow biidaafati smin aa lagu khafdinaa ow biidaafati smin aa lagu khafdinaa waxay ku cadfan tahay yukfadu lismu imaa bixarfin ow biidaafati ismin halkaasay ku cadfan tahay yukfad lismu isimkii waa la khafdinaa imaa bixarfin in lagu khafdiyo mushtarak wa imaa ow oo waxa weyan xarf oo mushtaraga ah, ama xaraf oo waxa weeyaan muqtas ah oo oon mushtarag ahayn ah, iyo in lagu jiro idaafa hmm. aw biidaafati ismin isim la idaafayntiis aa lagu jaraa ilasmin isim kale loo idaafeeyo idaafadaasoo calaa macnaa laami laa macneed ku sugnaatay wadalika mithaalkiina ka khulaami zaydin oo kale weeye aw min calaa macnaa min min macneed ku sugnaatay wadalika mithaalkiina ka khaatami xadiidin oo kale weeye ow fii macnaa fii ku sugnaatay wadaliki wadalika mithaalkii ka makruleyli oo kaleba weeye aw biidaafati ismin aa lagu jaraa calaa madhab akfashuu ku socda idaafaa lagu jaraa uu leey isimka la idaafeeyo mudaafkaa jara mudaaf ilayhiga waa qowlka jumhuurta maye idaafadaa jirta waa qowlka akfar maye idaafadu xarafka ay ku macnaha tahay xarafkaasaa jara ah, haday idaafadu bimacnaa min tahay mintaas maxduufadaa jare oo muqadarada hadday idaafadu bimacnaa laam tahayna laamtaasaa jare hadday idaafadu bimacnaa fi tahayna fidaasaa jare saddexda qowlaa ku jirta kii akfashu mara ah, cibaaradiisu kaasay ayide hmm, madhabkii akfash ah aw biidaafati ismin ism la idaafayntiisa lagu khafdinaa ila smin loo idaafeeyo idaafadaasoo calaa macna laami laamti milkiga faa-iideynayday ama shibul milkiga faa-iideynayday laamtaas ah, inay ku macnata wadaalika mihaalkii ka ghulaami zaydin oo kale hulaamun oo lizaydin usugnaaday u ega ha laam milki faa-iideynayda aw min aw calaa macnaa min ah, idaafadaasu bimacnaa min ahaatay wadalika mihaalki ka khaatami xadiidin oo kale wey ah, bimacnaa min oo tabciidiya wey khaatami xadiidin waxaa rabaa mudaafu ilaygu inuu kulli yahay mudaafkuna uu bacdiya hadda khaatamku waa bacd lxadiid soo ma khaatamku waa bacd lxadiid waay aw fi aw bimacnaa fi ahaatay idaafo bimacnaa fi ahaatay idaafo bimacnaa fi waxaa la rabaa an yakuuna almudaafu ilayhi darfan lilmudaafi waa inuu mudaafu ilaygu yahay daraf mudaafkuna shay ku dhex dhacay u yahy wadalika mihaalkii ka makru leyl ey makrun fi leyl ahaa makrigu wuxuu dhacaa habeenka dhexdiisa ah. wa tusamaa idaafada saddexdaas macno uqaybsanta waxaa lagu magacaabaa macnawiyatan idaafa macnawiya la yihahda idaafa macnawiya la yidhaahdaa maxaa yeelay maxaa loogu magacaabay liannaha idaafadaasu litacriifi macrifaynay usugnaatay in kaana almudaafu ilayhi macrifatan aw taksiisi khasiisayday usugnaatay in kaana mudaaf ileyh nakirata ee amar macnawiyay faa-ideyni hadduu mudaaf uu yahay mudaaf ilayhigu mudaafu ilayhigu hadduu macrifo yahay mudaafku macrifuu noqona hadduu mudaafu ilayhigu nakiro yahayna taksiis uu ka faa-iideysana mudaafku ah, mar wal mudaafka wax faa-iida mudaafu ilayhiga unbaa laga faa-iideysana marka mudaafu ilayhiga hadduu macrifo yahay mudaafkuna macrifuu noqona hadduu mudaafulaygu nakiro yahay mudaafku taksiisuu ka hela saasaa macnawiye loogu magacaabo arin macnawi ah ayay faa-iideyna idaafadan wa tusamaa waxaa lagu magacaaba idaafadaas idaafatan macnawiya idaafa macnawiya liannaha idaafadaasu litacriifi ay u in kaana almudaafu ilay macrifatan aw itaksiisi ay u in kaana almudaafu ilay nakiratan aha aw biidaafati lwasfiyaa lagu khafdinaa aw biidaafati lwasfi wasfi la idaafayntiisa lagu khafdinaa ilaa macmuulihi loo idaafeeyo wasfiyaa la idaafayn isimaa la idaafayna isim maanta wasfiga muqaabil uya isim jaamid a loola jeeda marka isimaa la idaafaynaa oo isim kale loo idaafayna waa idaafo macnawiya wasfiyaa la idaafaynaa macmuulkiisaa loo idaafayna wasfiga lagu sheegana waa un waa un afar waa ism faacil amhilatu mubaalaqa sifa mushabaha iyo ism mafcuul waa afartaas kuma jiro ismu tafdiil shantiya waxaad ka reebi ismu tafdiil maxaa yl idaafada ismu tafdiil waa macnawi iyadu waa idaafa macnawiya meel alla meeshad ku aragto waa idaafa macnawiya meel alla meeshad ku aragto ismu tafdiil idaafadiisa ee waxaad leedahay idaafada lafdiyadaahu waa ism ism faacil amila mubaalaqa labadooda marka amila mubaalaqa sheegi ma maxaa amila mubaalaqa waaba ismu ta moogta waa ism faacil oo mubaalaqa loo wareejiyey ee qismi gaara maba amilatu mubaalaqadaad arkayda waa ismu tafdiil oo mubaalaqa loo waa xarab waa isim faacil oo mubaalaqa loo dhisay isim faacil oo mubaalaqa loo dhisay wey waxa weyan qismi gaara maaha marka waxaa tira ismu faacil iyo amilatu mubaalaqa ismu lmafcuul iyo sifa mushabaha afartaas weeye wasfiga lagu sheegaya halkan ismu tafdiil kuma jiro idaafadiis waa macnawiya aw biidaafati lwasfi wasfi la idaafayntiisa lagu khafdinaa ilaa macmuulihi macmuulkiisa loo idaafeeyo wasfiga lagu sheegaa waa ism faacil iyo amhilatu mubaalaqa ismu mafcuul iyo sifa mushabaha afartaas ismu tafdiil kuma jiro isaga idaafadiisu waa idaafa macnawiya wadalika mithaalkii ka baaliqa oo kale weeye ka baaliqa alkacbati ah, baaliqa waa ism faacil alkacbati mafcuul bihigiisi waa ah, ism faacil isaga waxaa loo idaafeeya mafcuul bihigiisi mansuubkiisa loo idaafeeya looma idaafeeyo marfuuciisa haddaad aragto marmarka gabal waa dhici karta inaad aragto istifaacil marfuuciisa loo idaafeeyey markaasoo kale sifa mushabaha u wareeg ka tegi sifaacilnimo sifa mushabaha weeye ad leeda ah, dhihimaydi istifaacil wey sifa mushabaha weeye ad leeda mar haddii marfuuca loo idaafeeyo ee istifaacilnimadiisa intuu baaqi ku yahay looma idaafeeyo marfuuca ee waxaa loo idaafeeya mansuubkiisa baaliq alkacbati oo kale wey waa tanaa baaliqa wasfi ah isim faacila alkacbati waa mafcuul loo idaafeeyey marka waxay leedahay daafadan waa lafdiya wa macmuura daari wa macmuuri daari yaa laga rabay kadali alkacbati iyo wa macmuuri daari daartiisa kii la camiraayey wa macmuuri daari daartiisa kii la camiraayey macmuuri a laga rabaa hadda ilaa waxay ku cadfan tahay baaliqa ay ku cadfan tahay baaliqa iyada lafteedu waa jiran tahay laakiin hadda xikaayada la ilaalaa xikaayada aayadda la ilaalina wa macmuuri daari daartiisa kii la Ah, ism mafcuulna marfuuciisa loo idaafayna ism mafcuulna waxa loo idaafayna waa marfuuciisa isagana ah. oo sifa mushabahu lamid ya iya waxasani lweji midkii wejiga wanaagsanaa waa sifa mushabaha ayadana marfuucida loo idaafayna marka ism faacil xaa loo idaafayna mansuubkiisa ism mafcuul iyo sifa mushabahana marfuucooda wa tusamaa idaafadan waxaa lagu magacaabaa lafdiyatan idaafatan lafdiya idaafa lafdiya lnahaa idaafadaanu limujaradi takfiifi fudayn kaliya usugnaatay fudayn kaliya ay usugnaatay sharax lamaa faraqtu markaan kasoo faaruq noqday oon ka soo jeestay min dikri lmajruuri kii la jaray la sheegidiisa bilxarfi xarafka lagu jaray sharactu waxaan gudagalay fii dikri lmajruuri kii la jaray la sheegidiisa bilidaafati idaafada lagu jaray wa qasamtu majruurkiiyaan qaybiyay idaafada lagu jaray ilaa qismayni laba qayboodan u qaybiyey lamaa faraqtu markaan faaruq noqday oon ka soo jeestay min dikri lmajruuri kii la jaray la sheegidiisa bilxarfi xarafka lagu jaray sharactu waxaan gudagalay fii dikri lmajruuri kii la jaray la sheegidiisa bilidaafati lagu jaray wa qasamtuhu kii idaafada lagu jaraan qaybiyey ilaa qismayni laba qayboodaan u qaybiyey axaduhumaa labada qaybood midkood allaa yakuuna almudaafu waa inaan mudaafku ahayn sifatan ism faacil maahan amila mubaalaqa maahan ism mafcuul maahan sifa mushabahanama anlaa yakuuna almudaafu mudaafkiiba wa inuusan ahayn sifatan wlmudaafu ilayhi macmuulan mudaafu ilayhigina waa inuusan macmuul u ahayn lahaa litilka sifa wa inuusan mamul u ahayn mar hadda labadii shardiba waa lawaa labadaa shardi mudaafkiina sifo ma ahan mudaafu ilayhigiina macmuul sifadaasu leedahay ma ahan wayakhruju waxaa ka baxa min dalika hadalkaas lasoo sheegay halaau suwarin saddex suura kasoo baxe marka saddex suura kasoo baxe ixdaahaa talaatadii midkood an yantafiya alamraani labadii amarba waa inay anfoomaan mudaafkiina ma ahan wasfi mudaafulehigiina macmuul uma ahan mudaafka hadde macmuul uma ahanta laguu sheegaa waa camalan hayr aljari jarkan camalan ahayna laga hadla camalan jarka ahayna laga hadla ixdaahaa talaatadii midkood an yantafiya alamraani labada amar waa inay anfoomaan oo maqnaadaan maca wada jir xaalayihiin wadaalika mitaalkii ka qulaami hadda ulaam maba ahan wasf zaydina macmuul uma ahan ghulaamka kayr aljar jarka marka laga reebo ah, camalkan jarka marka laga reebo macmuul uma ahan sa ghulaamaba camal fale marka labadiiba waa anfowda idaafadaasoo kale idaafa macnawiye ahaa waa thaaniyatu suuradda labayda an yakuuna almudaafu mudaafku waa inuu hado sifatan walaa yakuuna almudaafu ilayhi mudaafu ilayhig inuusan ahayn macmuulan macmuul macmuulko litilka sifat usugnaaday waxa weeyaan mudaafkii mudaafkii asagu sifo waayahay laakiin mudaafu ilayhig aan macmuul u ahayn mudaafu ilayhigii aan macmuul u ahayn oo aan mudaa idaafadaas ahayn camal kale kuma usan camal falin wadalika mithaalki naxwu kat naxwu kaatibilqaadi qaadiga ninkii wax u qoraayo kale waayo hadda katib waay sifo waa ism faacil laakiin alqaadi macmuul uma aha oo haddii alqaadi ma dhigi karti waa mafcuulkiio katibun mid qoraayo alqaadi qaadigu waa qof ma qofa la qori kara ha mafcuul uma noqon karo macniheen aqbalay hmm, macniheen aqbalay iyo wa kaasibi ciyaalihi caruurtiisa kii u shaqaysanayey wa kii u shaqaysanayey ir haddee kaasi waa yahay sifo waa isim faacil laakiin ciyaalihi aan macmuul u ahayn oo mafcuul ma noqon karto oo ma dhigi kartid haadaa kaasibu kanu wuxuu shaqaynaa ciyaalan ciyaalow shaqayna ma dhigi kartid oo mafcuul bihi uma noqon karo mafcuul bihi uma noqon karo saasaad leedahay whaaliatu suuradda saddexayda an yakuuna almudaafu ilayhi mudaaf ilayhi waa inuu noqdo macmuulan macmuul macmuulko lilmudaaf u sugnaaday walaysa almudaafu mudaafkii uusan ahayn sifatan mudaafkiian sifa ahayn laakiin mudaaf ilayhigu waa yahay macmuul oo mudaafkaas uu camal falo ku camal falo waaye naxwu darbulhisi tuuga la garaacidiis masder mudaaf ila mafcuuli soo maa tuuga la garaacidiis fiir hadde lisidan waa mafcuul jarkan camal aan ahayn u ku camal falaa darbigu laakiin mudaafkii oo darbiya aan ahayn wasfi wasfi ma ahan waa masder waa masder afarti midna maaha wa haadihi lanwaacu nuucyaalkan kulluhaa dhammaanteed tusamaa waxaa lagu magacaabaa alidaafatu idaafada fiiha nuucyaalka dhexdeeda xaalay ahaatay idaafatan idaafa lagu magacaabaa idaafada macnawiyatan macna loo nisbeeyey saddexdaas nuuc aa la yidhaha idaafa macnawiya haddaad maqasho idaafa macnawiya haddaad maqasho saddexdaasaa la yidhahdaa wa haadihi lanwaacu nuucyaalkan kulluhaa dhammaanteed tusama alidaafatu idaafo waxaa lagu magacaabaa fiiha nuucyaalka dhexdooda xaalay ahaatay idaafatan idaafo idaafadoo macnawiyata macna loo nisbeeyey wadalika ay tasmiyatu magacaabiddaas wadalika ay tasmiyatu magacaabidda haabitun waa sugnaaday dalika isim ka dhig wadalika isimkaas waa tasmiyada hadda laakiin ismaana loola jeedaa magacaasu haabitun waa sugnaaday liannahaa idaafadaas tufiidu waxay faaidayne amran amar amarku macnawiya macno loo nisbeeyey wahuwa amarkay faaidayne atacriifu waa macrifayn in kaana almudaafu ilayhi haduu yahay macrifatan haddii mudaaf ilaygu macrifo yahay mudaafku macrifu ka kasbahu macrifu noqona wadalika mithaalki naxwi qulaamu zaydin hadda fiiri ulaam nakiru marka hore ahaa addoonu iska ahaa zayd oo macrifaha loo idaafeeyey ulaamu zaydin zayd addoonkiisi wey maan addoon kale waa mid gaaraho la yaqaan waa taksiisu waa taksiis arrinkay faa'iideyneen in kaana almudaaf ileyhi hadduu yahay nakirata nakiro taqsiisku waa taqliilu shuyuuc shuyuuci iyo faafidii alla soo yarayna alla soo yarayna hadda ghulaam hadii la yidhahda waxaa soo galaa ghulaamu rajulin wa ghulaamu mra'atin labadaba waa soo gelayaan laakiin markii la yidhi ka qulaam mra'atin haweeney addoonkeed markii la yidhi fiir idaafadu waa yaraan maxaa ka baxay dhammaan wixii rag lahaa hadda marka la yidhaha hulaamun addoon maxaa isla soo gela adoon rag leeyahay iyo addoon dumar leeyahay labadii way soo galaan soo maha imraa u idaafee hulaamimra'atin haweeney addoonkeed maxaa meesha ka baxay dhammaan wixii rag lahaa xoogaa nakiran nimadiiso shuyuuci lama yarayn waa la yareeyey meeshaas maxamed muxidiin fiiri iclam ogow ana nuxaata naxwooley yakhtalifuuna waa iskhilaafaan fi lcaamili kan ku camal falaa fi lmudaaf ileyh ku camal falaa awal mudaafu ma mudaafka horta waxa ku camal am ilidaafatu mise waa idaafada am huwa xarfuljari mise waa xarfujarka alladii xarfujarka takuunu lidaafatu idaafadu ay ku sugnaanay calaa macnaahu fadahaba jumhuuru weeye haddee wuxuu qoran inaad akrin karta adigu allah mustacaan iyaaturata leeyahay fadahaba aljumhuuru jumhuur waxay ku tageen ilaa ana alcaamila kan ku camal falaa fi lmudaafi ilayhi huwa almudaafu inuu mudaafka yahay mudaafka weeye naxwu ghulaamihi oo kale fiiri hadda muxuu u doortay ghulaami sayid wuxuu uga tegey wax weyn xujo adag inuu keeno rabaa inuu caamilku yahay mudaafu mudaafka inuu yahay waxa ku camal falaha inuu yahay mudaafka hmm, mudaafka inuu yahay caamilku inuu xujo u keenu rabaa markaasuu damiir ka dhig lianna damiira laa yatasilu ila bicaamili ah, ilaa an md ilaa ana alcaamilay kan camal fala fi lmudaaf ilayku camal fala huwa mudaaf inuu yahay naxwi qulaamihi wa qulaamihi wa qulaamika wa min almuqarari waxyaala la sugay waxaa ka mid a ana damiira damiir laa yatasilu lama xariibsado ilaa bicaamilihi marka hadda qulaamihi qulaamihi hadaas waa damiir mudaaf ilayhi cid kale caamil uma noqon karto ulaam u noqon kara ulaamihi yadaas waa mudaaf ilayhi ulaam cidaan ahayn caamil uma noqon karto ulaamikana waa lamid taasaa ka mid waxyaalaha la sugay wadahaba alaqfashu aqfash wuxuu ku tegey ilaa ana alcaamila kan ku camal falaa fi lmudaaf ilayhi huwa alidaafatu inuu yahay wa cibaaratu lmu'alifi ibnu hishaam cibaaradiisu taqtadiihi madhabka aqfashay keene wadahaba qowmun qolaa waxay ku tageen ilaa ana alcaamila caamilku huwa xarfuljari inuu yahay alladii xarfujarka takuunu lidaafatu idaafadu calaa macnahu ay ku macno tahay aha ka soco uma ina haadihi lidaafata idaafadan kaainatun calaa alaaati aqsaamin qaybyaala saddeay ahaata idaafa macnawiya saddexay u qaybsantaa bimacna lam bimacnaa min bimacnaa fi waa saddexdii uma ina hadihi idaafata idaafada kaainatun calaa alaaati aqsaamin qaybyaala saddex ayay ku sugnaatay axaduha alaaadii midkeed an takuuna waa inay ahaato idaafadu calaa macnaa fi wadalika kownuha calaa macnaa fi macnaa fi ahaanshadeedu xaasilun waa soo xasila idaa waqtigiiyuu soo xasila kaana almudaafu ilayhi uu ahaado darfan weel darafkoo lilmudaaf u sugnaaday waa inuu mudaafu ilaygu yahay meel lagu dhex dhaca oo darafku ku dhex dhaca oo waxaa la rabaa mudaafku ku dhex dhacadhe waxaa la rabaa inuu mudaafku uu noqdo mudaafu ilayhigu weel mudaafkiina shay ku dhex dhaca uu yahay u fiirso daraf waa inuu weel yahay lilmudaafi yahay naxwu bal habeenka makrigiisa fiiri wuxuu ku dhex dhacaa habeenka habeenkiiba weera habeenkiia isleeyihin laydima jeedo kaas inta meel fadhiistaan ay leeyihin saas aan nidhaahno oon saas nidhaahno oon saas nidhaahno habeenkiiya madagaayo balada marka makrigii halkee ku dhex dhacaa habeenka gudihiisa habeenkiya weeloo dara athani athani qismiga labeeya an takuuna idaafadu waa inay noqoto calaa macnaa min calaa macnaa min waa inay ku sugnaato wadalika kownuhu calaa macnaa min min macnaheed inay ku sugnaataa xaasilun waa soo xasila idaa kaana almudaafu ilayhi mudaafu ilayhigu markuu ahaado kulan shay guud kulligaasoo lilmudaafi usugnaaday ah, mudaafu ilayhigiiyo kulli ah mudaafkiina waa bacdi waa bacdi waa shardi kale lakin leed hal shardi maaha oo wayasixu u ansaxaa oo wayasixu u ansaxaa alkbaaru in lagu qabro bihi mudaafu ilayhiga mudaafu ilayhiga qabar laga dhigaa canhu can ilmudaafiyaana laga qabra waxa kaloo lagu yaqaan idaafada bimacnaa minta waa inaad mudaafka mubtade kasoo dhigato mudaafulaygana khabar ka dhigto macnuhuna u ansaxo wadalika mithaalkii ka khaatami xadiidin oo kale wey iyo wa baabi saaji hadda fiiri xadiidka birta iyo faraatiga iyo laga soo gooyey xadiidku waa kulli waa shaygii guud birtan khaatamku waa cad yaroo ka mid a waa bacdi ta haddaad khaatamka mubtadaysato xadiidka khabar u noqona alkhaatamu faraatigaanu xadiidun bir weeye sax soo maha ah, faratigan waa bir amana sax ha ah, dahab maaha fidana maaha waa bir faratigan haye wa baabu saajin geedka saaj la yidhahdo albaabka laga qoray hadda saajku waa kulli waa geedkii guud baabkuna waa cad laga gooyey haddaad baabka mubtadaysato mudaafka mudaafuleygu qabar kuu noqonaa albaabu albaabkanu saajun waa geedka saajka saasa leeda sax u noqonaan dalikaas mutamis wuxuu ku dhaahiya bikhilaafi naxwi yadi zaydin oo kale yadi zaydin shardi waa la hayaa oo mudaafu ilaygu waa yahay kulan lilmudaaf fiiri mudaafu ilayga zayda shaygii guud waaye mudaafkina bacdi waaye laakiin inta mudaafka mubtadaysato mudaaf ilayga khabar makuu noqon karaa maya ma dhihi kartaa alyadu gacantu zaydun waa zayd zayd ma ahan waa cad yaroo kamida fahimow shaaniye laa yasixu waxaan ansaxayn an yubara in lagu qabro an yubara in laga qabro kabar la siiyo can ilyadi yadda in laga qabro inta yadda mujirta laga dhigo biannahaa yaddu zaydun zaydn inta in lagu qabro oo laraa gacana zaydan wax soconaya maaha fiirihe maxamed muxidiin ida ntafaa hadduu anfoomo kownulmudaaf ilayh inuu yahay kulan lilmudaafi naxwu yowm lkhamiisi fa ina alkhamiisa laysa kulan lilyowmi ma ahan shaygii guud yowmkuna qayb khamiista ka mid ah a aw intafa ama uu anfoomo jawaasu ikhbaari khabridii banaanashadeed bilmudaafile lagu qabro canilmudaafi laga qabro naxw yadu zaydin haddii ma dhigi kartid alyadu zaydun ow intafa shardaani labada shardiba hadday maqnaadaan macan xaalay wada jiraan fawgu zaydin oo kale hadda zaydku kulli maahan fawkuna juz ka mida maaha tan kaleeto faw inta mubtadaysato yadda khabarka ma dhigi kartid oo ma dhigi kartid athawbu maradu zaydun waa zayd athawbu zaydun qalab waa lagu leeyay iyo waxa weye gulaamu zaydin zaydku kulli maaha oo gulaamku bacdi kamida maaha gulaam inta mubtadaysatana zayd khabar kama dhigi kartid kaanat alidaafatu idaada jawaabkeedii idaafadaas waxay noqona calaa macna laan haddii labadaas intaas la waayo kaas soco athalith noocaas qismiga saddexeeya an takuuna idaafada inay ku sugnaato calaa macna laami laamtii milkiga faydeen ama shibulmilkiga wadalika kownuhaa calaa macna laami idaafadu inay macnaa laam noqotaa xaasil wuxuu isku soo xasilaa fii maladiki baqii haray intii lasoo sheegay wixii ka soo haray naxwi qulaamu zaydin qulaamun lizaydin ahaa wayaddu zaydin yaddun lizaydin gacan zayd leeyahay alqismu thani qismiga labeeyaa an yakuuna almudaafu mudaafku waa inuu hado sifatan sifo wlmudaafu ilayhi mudaaf ilayhi uu noqdo macmuulan ku lagu camal falay litilka sifati sifadaas loogu camal falay ah, mudaafkii waa sifo mudaafilooyigiina macmuulu u yahay sifadaas camalan hayra aljari camal aan jerka ahayn walihaadaa nuucan ayda noqoshay talaatu suwar isla leey idaafadii macnawigaa soo maahayn bimacna lam bimacnaa min bimacnaa fi kanuna waa saddex idaafatu ka bedelo idaafatu ismi faacil ismi faacila idaafayntiis oo loo idaafay ilaa mafcuulihi wadalika mithaalkii kahaadaakanu daaribu zaydin zayd kii garaa mid garaacaayo weeye kii garaacay haadaakanu daaribu zaydin zayd mid garaaca weeye alana hadduu garaaca o qadan ama beriyu garaaca hmm, meela socota maal alana owqadan xuu u keenay annagu waxaan ka rabnay daariba isim faacila oo mafcuulkiisa loo idaafeyo zayda ha hadduusan alwadan istinfaacin marku camal falaa oo mafcuul qaadan wa xaal ama istiqbaal xaalada istiqbaalka shardigia meesha lagugu sheega iska keen maaha ah, ee hadii aan uusan camal falayn waa garaacay waa la dhihi karaa waa garaacay waa la dhihi karaa wa idaafatu ismi lmafcuuli iyo ism mafcuul in la idaafeeyo oo loo idaafeeyo ilaa marfuucihi marfuuciisiyaa loo idaafaynaya ogow ah, taas wey suuradda labaad wadalika mithaalkii haadaakanu macmuuru daari daartiisa mid la camiraa wey alaana haddaa la camiraa o qadan ama beriyaa la camiraa fiili hmm. haadaakanu macmuuru daari gurigiisa mid la camiraa wey macmuura isim mafcuul ah adaalina waa naay faacilkiisi oo loo idaafeeyey alaana oo qadanna shardigii kutusaa oo wasfigu markuu camal fal hadduusan alwadan waxaa shardi ah inuu xaalo iyo istiqbaal mid noqdo macnihiisu iyo widaafatu sifati sifadii la idaafaynteeda sifadii almushabahati ee lagu shabahay bismi faacil si faacilka lagu shabahay wadalika mitaalkeed ka haadaakanu rajulu waa nin rajulko xasanu weji weji wanaagsan xasan ah sifo mushabaha waa la idaafeeyey alweja loo idaafeeye waana faacilkii marka hadda fiiri daaribu zaydin macmuuru daari xasan weji idaafadoodu waa idaafa lafdiya ilaa mid walbaaba waa maxay daaribu zaydin waa ism faacil mafcuulkiisa loo idaafeeyey maca nuuridaarna waa maxay ism mafcuulna ay faacilkiisa loo idaafeeyey xasanulwejina waa maxay waa sifa mushabaha faacilkeeda loo idaafeeyey marka kulligood waa mudaafkiina waa sifo mudaafilaygiina waa maxay macmuul oo sifadaas ay ku camal fashay wa tusamaa waxaa lagu magacaabaa idaafadan idaafatan idaafa lagu magacaabaa idaafadaasoo lafdiyatan oo lafdi loo nisbeeyey idaafo lafdiye a lagu magacaabaa wa tusamaa waxaa lagu magacaaba hiya idaafadaas idaafatan a lagu magacaaba idaafadoo lafdiyata loo nisbeeyey maxaa loogu magacaaba idaafo lafdiya liannaha idaafadaanu tufiidu waxay faa'ideynay amran arin arinkoo lafdiyan awaaq loo nisbeeyey wahuwa arrinkaasu atakfiifu waa fuudaynta alaa tara miyadan arkayn ana qawlaka hadalkaaga daaribu saydin sayd mid garaaca ah, aad ku qawsho akhafu qawlkaas waa mid ka fudayd badan min qawlika qawlkaaga daaribun mid garaacaya zaydan aad ku qawsho culayskiisa soo arki maydi wlbaaqina kada inta hadana saas u kala fuduya walaa tufiidu idaafadaanu ma faa'ideeyo tacriifan macrifayn oo mudaafku macrifo ka heli maa mudaaf ilayga hadduu macrifaya ka heli maa walaa taksiisan taksiisna ma faa'ideeyo idaafada lafdiyada walidaa saas darteed saxa waxaa ansaxay wasfu hadiyan hadiyan la sifayntiisa hadiyana mawsuufoo la sifayna bibaaliqa baaliqalkac baa lagu oo sifa ah maca idaafatihi baaliqa la idaafaynteeda la jirkeedo ilalmacrifati loo idaafeeyey baaliqa oo mudaaf ah mudaaf ileygiisi uu macrifo yahay a sifa waxaana laga sifaynaya hadyan oo nakira hadda nakirinimada waa isku waafaqsanyin sababtoo baaliqa alkacbati marka la yidhaha baaliqadaanu alkacbati wax macrifa ka helime saas darteed iska nakiro hadyan saasay ugu noqoto ilaa soo lama raba sifada iyo mawsuufku inay isku waafaqaan macrifanimada iyo nakirinimada hadiyan mawsuufa ifadiisi waxay noqotay baaliq alkacbati waxaad leedahay hadyan waa nakiro baaliq alkacbati waa nakiro ah, sababtoo baaliqa alkacbati oo mudaafulayga macrifa macrifanimo ka heline ilaa waa baaliqa wuxuu isim faacil alkacbatina waa mafcuulkiisii fii qawlihi tacaala xaali ku sugan yahay baaliqadu hadiyan hadyi hadigo baaliq alkacbati kacbada gaara aada leedahay hadiyan waa nakiro baaliqana waa nakiro Ah, sidaas darteed waa iswaafaqsan yihin oo baaliqadu alkacbati oo mudaafilayga ah macrifanimo kama helin wasaxa waxaa kaloo ansaxay majiiu thani thani imaatinkiisa xaalan xaale uu yahayna uu yimid maa idaafati la idaafaynteedu iyadu jirto ila almacrifati macrifo loo idaafeeyey mideeda kale thaniya cidfi fii qowlihi tacala xaala ku sugan yahay thaniya cidfi goonkiisa mid laabaa xaalu yahay buu idhahay hmm ilahi wuxuu yidhi wa min annaasi man yujaadilu fi llahi biqayri cilmi wa min annaasi dadkii waxaa ka mid a man gabal yujaadilu doodaya fi llaahi fi diin illahi diinka alluu ka dooda biqayri cilmin oqon la-aanu iska murma haaniya cidfiya halkaasa laga xalayna yujaadilu faacilkeeda laga xalayna yujaadilu faacilkeeda laga xalayna haaniya cidfi goonkiisa mid laadaaya xaal uu yahay uu murma ha macnaa isla weyahay markaasuu qoorta qalloocina markuu doodaayo kibira ku jira markaasuu qoortao loocina markaasu iska murmo iska daldalma hmm. soo ma marka hadda fiiri thaniya cifi thaniya waa mudaaf mudaaf ilaygiina waa cifi waa cifina waa macrif maxaa yeele wuxuu ku macrifoobay damirka loo idaafeeyey hadda waxaa leedahay marka thaniya ilaa maogtahay wa wa shartuhaa xaala shardigeed wuxuu wa shartuhaa atankiiru soo soomaanaan marin hadda thaniya waa nakiraad leedahay maxaa yeelay waa isim oo mafcuulkii loo idaafeeyey saas darteeda ka kasba maa macrifanimo ah, ka kasba ma macrifanimo ka kasba maa mhm. waay walaa tujaamicu lama kulanto alidaafatu idaafadu tanwiinan tanwiin lama kulanto walaa nuunan nuunna lama kulanto nuunto taaliyatan midii raacayda ahaatay lilicraabi lixarfi licraabi icraabka xarafkiisa raacayda mutlaqan kala qaad la xaal ay tahay idaafadu walaa tujaamicu lidaafatu idaafo lama kulanto tanwiina idaafo iyo tanwiin isim kuma kulmi karaan waa mudaaf waana tanwiinsay macnaha mudaafka laga hadla marka lagu leey ma kulmi karaan waa mudaafka mudaaf kale ee mudaaf ileyh laga hadli ma marka ma dhici karto isimkaana waa mudaaf oo mudaaf ileyya ka dambeeya waana tanwiinsanya ma dhici karto maxaa yeelay tanwiintu waxay tustaa calaa kamaali ismi isimkan inuu dhammaystirmay idaafaduna waxay tustaa calaa naqsihi isimka in weli wax ka dhima yihin weli socdo warku marka shayguna mar waaxida ma noqon karo kaamilan naaqisan ma dhici karto ah, marka ah, kuma kulmaan tanwiin iyo idaafo walaa tujaamicu lidaafatu idaafo lama kulanto tanwiina walaa nuunana lama kulanto nuuntoo taaliyatan midii raacayda ahaatay lilxraabi lixarfi lixraabi dhe ixraabka xarafkiisa nuun oo lixarfi lixraabi raachayd xaa loola jeedaa waa nuunta musanaha iyo nuunta jamcdu korsaare hadda haddaad tidhaahdo jaaa muslimaani laba ninoo muslimiin ay yimaadeen muslimaani waa faacil waa rafcisanta calaamatu rafcihi maxaa ah alifka Ah, alifkaa ah, waa muane alifta lagu rafciyey soo maaha ah, nuunta ka dabayda muslimaani ha yay raacday xarfulixraabka alifkii raacday alifkaa ka horey raacday sooma jeedin haddaan xaalatu nasbo geyno ra-aytu muslimayni aan idhaahdo ama marartu bimuslimayni aan idhaahno calaamatulexraab yaa xarafka ah ya-da ah soo maaha nuuntu yadii raacday somat waa ka dambayda waa raace jaqalka salama wowdu waa sidaas jaa almuslimuuna marka la yidhaahdo almuslimuuna waa faacil wawda calaamatu rafca xarfu waa kaasa nuuntu markaas raaci ka dabamare xaalatu nasba hadii la geeyaba ra-aytu kaasa ya-daasa calaamatulicraabkii ah oo xarfu icraabkii ah. waa raaci marka nuunan taaliyat licraabi waa maxaa loola jeedaa waa nuunu lmuhanaa iyo nuunu jamci lmudakari saalim labadaasa loola jeeda nuuntaas iyo marka isma arkaan idaafana ilaa nuuntaas yay ciwad ka ta ee tawiin soo maaha ah, waa nuunu ciwadun cani tawiin waana tii la dhihi waxay ciwad ka tahay tawiintii maadaama ciwad ka tahay isma arki idaafada marka iyadana isma arki karaan mutlaqan kala qaadlaan idaafadu xaalata idaafada kala qaadi maa sawaaun lafdiyatan aw macnawiya ha kala qaadi sawaaun kaanat lafdiyatan aw macnawiya idaafadu ha idaafadii lafdiyada aheyd ama ha ahaato idaafadii ha kala qaadi idaafo iyo tanwiinu ma kulmaan idaafo iyo nuuna taaliyatan lilraabina ma kulmaan marnaba ma kulmaan idaafada ha kala qaadin mar ah, waxaa tiraa sawaun kaanad lafdiyatan o macnawiya walaa al walaa tujaamicu lidaafatu idaafadu lama kulanto al alna lama kulanto oo al iyo idaafo isimka kuma kulmaan laakiin tan mutlaqa la dhihma ha waxbaa laga soo istinoona shantii isimaa lasoo reebi rabaa walaa alwalaatu jaamicun idaafatu idaafadu lama kulanto al ilaa fi naxwi adaariba zaydi maahane soo ujeedid maxaa loola jeedaa waxay tahay koow horta waxaa la rabaa mudaafku inuu wasfi yahay waa shardi horta ha horta sideeda mudaafku waa inuu sifa yahay waa shardi sida ism faacil iyo ism mafcuuliya waa inuu yahay waana inuu muhane yahay khalaas iyadoo ali ku jirta la idaafay kara ha mar hadduu waxa weya mudaafku yahay muhanana uu yahay ayadoo ali ku jirta la idaafay karaa hmm. ayadoo ku jirta adaaribe zaydin zayd labadii garacayeen hmm. wa daaribu zaydin zayd ku kuwii badnaayoo garaacayeen ah, hadda koray garacayeena bad ah, maxaa yeelay hadda fiiri addaaribu waa isim faacil waana camal fale mafcuul bigeed zaydina ah maadiyaana ka macnayn maxaa noo baneeyey araa ku jirta ashaa noo banayday ashaa noo banayday tanna waa maxay mudaafkii waa wasfi waana jacmulkarsaale mar hadduu mudaafku wasfiyo jamcu kusaalimna yahay ayadoo ali ku jirtaad idaafay kartaa wa daaribulrajuli ah, wa daaribu kii garaacay arajuli ninkii kii garaacay tanna waa maxe mudaafki waa wasfi mudaafileygiisana ala ku jirta nabad wey waa la idaafay mar haduu wasfi yahay mudaafileygiisan ali ku jirto waa la idaafay karaa iyo wa daaribu kii garaacayay rasiljaani ah, rasiljaani dembiilaha madaxiisa ah, dembiilaha madaxiisa kii garaacay kana nabad wey wadaaribu mudaafkii waa wafi waa wasfi alaana ku jirta waxaana loo idaafeeyey isim loo sii idaafeeyey ism al ku jirto waxaa loo idaafeeyey wasfigii oo adaarib ahaa isim loo sii idaafeeyey mid al ku jirto oo rasiya wuxuu usii idaafaysan yahay aljani dambiilaha hmm. wadaaribu rasi waayo wadaaribu rasi ljani warajulu iyo ninkii rajulkii addaaribu gulaamihi ee addoonkiisa garaacay kana waxa weeye mudaafki waa wasfi addaarib weeye mudaafulaygiisa ali kuma jirto oo qulaama mudaafulaygiisa mudaafulayhigiisa oo damiirkaan ali kuma jirto laakiin mudaafulaygiisa mudaafulaygiisa damiir ah damiirkuna ism ali ku jirto u laabana oo qulaamihi haada ku jirta halkay u laabana arajul marka waxay leedahay wasfigii alaa ku jirta waana mudaafun ilaa mudaafin ilaa damiirin yacuudu limaa fiihi al ad leed ah, mudaafu ilayhigii asaga ala asaga waxay wasfiga ala ku jirta mudaafu ilayhigiisa ali kuma jirto laakiin mudaafu ilayhigiisa waxaa loo idaafeeyey damiir u laaban ism ali ku jirtood leedahay sharc iclam ogey allaha ku garansiiye ana alidaafata idaafada laa tajtamicu lama kulanto maca tanwiini tanwiinla jirkeeda laysma tuso ah, laysma tuso iclam ogow ana alcidaafata idaafada laa tajtamicu lama kulanto maca tanwiini walaa maca nuuni nuuntiina lama kulanto nuuntii attaaliyati raacayday lilxraabi lixarfi lixraab walaa maca alalifi walaami alna lama kulanto taqulu waxay leedahay jaani waxaa ii yimid ulaamun adoon ulaamun adle waa tanwiinine yaa haada ninkaanow fatunawinu wa a tanwiinine ogow fatunawinu waa tanwiinine waydaa adabta haddaad idaafaydo marka isimkaas taqul waxay leedahay jaani waxaa ii yimid qulaamu zaydin zayd addoonkiisii fatxdifu waad ka xadfee atanwiina tanwiinta iskuma dari kartid wadalika cadamljamcaas kulmin la-aantaas aysan kulmayn wadalika cadamljamci kulmin la-aantaasu haabitun waa sugaye linahu lina tanwiina he tanwiinta u celi lnnahu lana tanwiina tanwiin yadullu wuxuu tusaa calaa kamaali lismi isimka dhammaystirankiisa walidaafatu idaafaduna tadullu waxay tusaydaa calaa nuqsaanihi nuqsaan lismi isimka inuu kala dhimay ha haddii la tanwiiniyo isimka waa dhammaystirnay wey haddii laga daayo oo la idaafeeyana oo mudaaf laga dhigana kelmaddu waa naaqiso mudaaf ilayga macnuu u baahan yahay tuse walaa yakuunu shayu shayguna ma noqon karo kaamilan naaqisan mid kaamilho naaqisa fi anin waaxid hal mar ma noqon karo wa taquulu waxay leedahay jaa-anii waxaa yimaadeen muslimaani laba ninoo muslimiin muslimiin ah marka nuuntaas waxay raacay xarfulexraab alifkii raacay soo ma jeedin wa muslimuuna rag badanoo muslimiin ay yimaadeen muslimuuna xarfulexraabku waa wowda nuuntu ay xarfulexraabkay raacay waa ka dambayda faidaa adabta markaad idaafaydo qulta waxaad leedahay jaaanii waxay u yimaadeen muslimaaka labadaadii muslim muslima inta tiraad iska xadfe nuunta waad xadfe nuunta waad xadfe mudaafileygaad meesha dhig oo kaafta ah wa muslimuuka adiga muslimiintaadii fatxdifu nuunaad xadfe qaala allahu ilah wuxuu yihi tacala ila waa sareeyaan walmuqiimi salaati salaada kuwii ogaayeen muqiimiina soo maahan jacmigu bisaale marka la idaafeeya nuunta ilahay ka gooy inakum idinka ladaa'iqu lcadaabi cadaabka ku dharami doonaa tihiin ladaa'iquuna soomaha jacmidku saalim alcadaabiya loo idaafay nuuntii saasaa loo gooy inaa anagu mursilu naaqati hasha kuwii diraayaanu ilaah yidhi mursiluuna jacmidku saalim soo maaha nuuntii waa la gooyey marka la idaafeeyey wlcaslu asalku almuqiimiina iyo waladaa'iquuna iyo wa mursiluuna saasuu aha asal nuuntaasaa la socotay waalcilatu cilada ciladaasoo fii xadfi nuuni ku sugnaatay hiya alcilatu waa cilada fii adfii xadfi tanwiin ku sugnaatay cilada nuunta loo xadfaa waa ciladii tanwiinta loo xadfaayey oo ah waxa wey nuuntu waxay tusay kelimaddu inay dhamaystirantay idaafaduna nuqsaanay tusi kelimaduna hal mar ma noqon karto kaamila naaqisan waa isku cillo aye likownihaa liajli kownihaa nuunta ahaanshadeeda darteed ay u cilla ku cilla u noqotay qaa'imatan mid taaganay ahaatay maqaama tanwiini booskii tanwiinta oo waata la yihahdaa wa nuunu ciwadun cani tanwiini filismilmufradi waynamaa wax kale ma ahan qayadtu anigu waa xiray annuuna nuunta bikowni ahaanshadeedo taaliyatan mid raacayda ay ahaato lilixraab ha nuun ixraab raacaydaan ku iriyo ee nuun iskama kaa dhihin nuun oo dhan la xadfi ma ha nuun ku aragtaba ha tuuri Eh, waynama wax kale maahan qaryatu anigu waa xihay annuuna nuunta bikowniha hajadeedan ku xihay taaniyatan mid raacayda ahaata loo exraabi ixtiraasan liajli ixtiraas is-ilaalin darteedan ugu xihay min nuun min nuunayil mufradi wa jamci taksiiri jamcu taksiir iyo mufrad labadooda nuuna ka ixtiraasayi labadooda nuun lama xadfo hadii la idaafeeyo waa la sugaa ilaa kelimaday kamid ayagu min biriyati kelima kamid ixtiraasa liajli ixtiraas iska ilaalin daraaddeed min nuunayi lmufradi wa jamci taksiiri mufradka iyo jamcu taksiirka labadooda nuunaan iska ilaalinay wadalika nuunkaasu ka nuuneey xiinin dhe oo tanwiinahe waa munsarife maa qusido lafdigu fa huwa calamun munsarifun mucrabun ala yihahdaa wadalika nuunkaasu ka nuuneey xiinin wa shayaadiina dheh shayaadiin ayada waa malayn sarf waa malayn sarf ayada ma tanwiini karti Ah, shayaaiina iyo xiinin labadooda nuun oo kale wey xiinin waa mufradka nuuntiisii shayaaiinana waa maxe waa nuuntii jamcu tagsiirka ah, kuwaas laxadfi ma hadii la idaafeeyo laxadfi ma fa inahumaa labadaas nuun fiiri marka hadda labadaa nuun xiina xiinin iyo shayaaiina ayagu icraabku kama horeeyo raaci maayaan icraabku ayaga waa ka dambeeya ayaga waa la raaca ayagaa matluwun ah oo la raaca icraabkuna waa taali ah, ila iraabku ka dambeeya soo ma jeedid fa inahumaa labadaas nuun matluwaani waa laba lala raaca bilcraab icraab raacraabka ayaga la raacsiina ayagaa horeeya laa taaliyaani kuwa raacaya maaha low icraabka oo icraabku inta ka horeeya raaci maayaan icraabku inta ka horeeya raaci maayaan taquulu waxay leedahay haadaa kanu xiinun waa waqti yaa fataa shaabkaano xiinun fiiri nuunkiyaa la sugay markaas icraabkii la raacsiiyey soo ma shayaaiinu nuunkialas wey markaasa dabadii la raacsiy yaa fataa shaabkano fatajidu waxaad ogaane icraabahumaa icraabkoodii bidamatin aad ku ogaane fatajidu waxaad ku ogaane icraabahumaa icraabkoodii bidamatin damatan damaad ku ogaane damadoo waaqicatin dhacday bacda nuuni nuunta gadaalkeeda fa idaa adaafta marka aad idaafaydo qulta waxaad leedahay aatiika waxaan ku imaana xiina duluuci shamsi wakti qoraxda soo bixeen xiina nuunta waad sugi ma taagan karti haaulaai kuwaanu shayaaiinu linsi waa insiga shaydaanadiisi aad leedahay biibaati nuuni aad ku leedahay nuunta la sugideeda fiihimaa filmufradi wajamci tagsiiri lagu sugo ha labadaba waad ku suge maxaa yeelay liannahaa nuntu matluwatun waa mid la raaco bilixraab ixraabka lala raaco laa taaliyatun midii raacda maahan ahan liannahaa matluwatun waa midii lala raaco bilixraabi ixraabka laa taaliyatun midii raacda maahan ahan lahu lilixraabi waama alalifu walaamu alif iyo laan miyaad rabta al fa inaka adiga taquulu waxay leedahay jaa alqulaamu addoonkiyaa yimid fa idaa adafta alqulaam hadda alaa ku jirta soo maahan haddaad idaafaydo ka tuuray asha faydaa adabta markaad idaafaydo qulta waxaad leedahay jaa-a waxaa yimid qulaamu zaydin zayd addoonkiisii wadalika cadamljamc sababta aan loo jamcayn wadalika cadamljamci sababta aan loo jamcayn al iyo idaafo liana alalifa walaama ashu litacriifi macrifayna usugnaatay walidaafata idaafaduna litacriifi ayadoona macrifayna usugnaatay marka laba macrifo ad hal isim ku kulmine laba is laba macrifo aad hal is dare falow qulta haddaad tidhaahdo alqulaamu zaydin haddaad tidhaahdo jamacta waxaad ku jamcine cala alismi isimka tacriifayni laba macrifayn wadalika jamcumari wadalika jamcu tacriifaynna laa yajusu ma banaan aha wadalika jamcu tacriifayn laba tacriif in la kulmiyaa oo fi ismin waaxidin lagu kulmiyaa laa yajusu ma banaana ilaa ayin almawsuula ayin mawsuula marka laga reebo hoosuu kugu dhigaa hadhow ka raaco a iska raac berrina su-aasha ku keen ha su lagu keenaya adigu jawaabta ku keeno insha allah hmm. marka laba tacriif meel lagu kulmiyaa waa ayu mawsuula ha ayu mawsuula iyada waa loogoli maxaa yal laba macrifay u baahantay iyadu ha laba tacriifay u baahantahy hadhow waxa wey sajaaciganta ka soo diyaaride su-aasha berri ha ku dhicina waayo wayustadnaa waxaa laga soo reeba mas'aladii aheyd tanwiin iyo cal waxaan rabaa mas'aladii aheed le mas'aladii aheyd tanwiin iyo iyo idaafo iyo mas'aladii ahayd tanwiin iyo nuunun taaliyatu lilcraab labadaas waxba laga soo reebi mayo labadaas waxba lagama soo reebi laakiin masalada ah idaafo iyo al waxba laga soo reebay masaladii ahayd idaafo iyo tanwiin waxba lagama soo reebay mas'aladii ahayd idaafo iyo nuun taaliyatan lilcraabna waxba laga soo reebi mayo laakiin mas'alada ah al iyo idaafo waxba laga soo reebaa shantiyaa laga soo reebaa wa yustanaa waxaa laga soo reebaadhe marka wayustana waxaa laga soo reeba min masalati alifi walaami masalada ashar an yakuuna almudaafu mudaafku inuu ahaado sifatan sifo wlmudaafu ilayhi mudaafu ilayhigu inuu noqdo macmuulan ku lagu camal falay litilka sifati loogu camal falay wa fi lmas'alati masaladana waaxidun mid uu ku sugan yahay waaxidkoo min khamsati umuurin shan arrimood ka mid a waa in intaas isku raacaan ko mudaafku waa inuu yahay sifo mudaaf ilayhigu waa inuu macmuulun yahay waana inay masaladu shan mid kamida noqoto shanta halkan lagu sheega ma mid kale qaacida iska furan maaha shantan mid kamida waa inuu yahay amsad um, arrimahaasoo tudkaru la sheega khamsadoo tudkaru la sheega mudaafko ka sefe faxiina idin xaaladaas yajuusu waxaa banaan an yujmaca in la jamciyo bayna alifi walaami asha iyo walidaafati idaafada axadduha shantii midkeed an yakuuna almudaafu ilayhi muhana naxwu addaaribe zaydin zayd labadii garaacayeen wathani mid ka labeeya an yakuuna almudaafu mudaafku waa inuu ahaado jamca mudakerin jamca mudakerin jamacaasoo saalima nabad galay oo tagsiir ka nabad galay naxwu adaaribu zaydin zaydku wuu garacaya fiiri hadda maanta ma ujeedaa adaaribu mudaafkii waa wasf wa isim faacil zaydinna waa macmuulu litilka si waa mafcuul biigiisii mas'aladuna waa jar mudakar saalim wasfigu wa haaliu midkaa saddexeeya an yakuuna almudaafu ilayhi waa inuu yahay midka mudaafu ilayhiga masxuuban kula la saaxiibay bilif walaan al ayaaba ku jirtaba mudaafilaygiya alu ku jirta khalaas wey haddii mar wasfiga alu ku jirto mudaafilaygiisan alu ku jirta nabad wey hmm. waa thalit midka sadexeeya an yakuuna almudaafiley wa inuu yahay masxuuban kula la saaxiib bilif walaan naxwo addaaribu rajuli ninka kii garaacaya addaaribu waa wasfi addaaribu waa wasfi marka mudaafilaygiisiya alu ku jirta arajuli khalaas al iyo idaafa waraabic midka afreeya an yakuuna mudaafu ilayhi waa inuu ahaado mudaafan ku loo idaafeeyey ilaa maa isim isimkoo fiihi dhexdiisa alif walaam ay ku jirto wasfiga mudaafu ilayhigiisa a ah, waxaa loo sii idaafeeyey ism al ku jirto waraabic an yakuuna almudaafu ilayhi waa inuu yahay mudaafan ku loo sii idaafeeyey isagana waana mudaafu ilayhi waana mudaaf ogowe ilaa maa isim fiihi dhexdiisa kii garaacayey rasi rajuli rasi waay waa mudaaf ilayhi rasidu ah, waana mudaaf arajulina waa mudaaf ilayhi kale waalkhaamisu midka shaneeya an yakuuna almudaafu ilayhi waa inuu noqdo mudaafan ku loo idaafeeyey ilaa damiirin damiir damiirkoo caa u laabana ilaa maa isim fiihi isimka dhexdiisa alalif walaam ay ku jirto wasfiga mudaafu ilayhigiisa alu kuma jirto laakiin mudaafu ilayhigaasaa loo sii idaafeeyo damiir u laabana ism alu ku naxwo marartu waxaan soo maray birajuli ninkii ninkii addaaribi qulaamihi addoonkiisa garacayay marka fiiri addaaribi waa wasfi ali ku jirto mudaaf ilayhigiisii waa qulaam aluna kuma jirto laakiin mudaaf ilayhigiisi oo qulaama ah waxaa loo idaafeeyey damiir damiirku wuxuu laabana ism ali ku jirto ah birajuli wey baabu yacmalu camala ficlihi sabcatun aha allah